الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowm iddiin waxaan ku jirnay mabaaxiiftii ka hadlayay waajibka tacriifkiisa markaan soo qaadanay tacriifka waajibka wuxuu ku xijisiiyey inuu kala farqiyo fardka iyo waajibka faralka iyo waajibka wax tafriiqa oo u dhexeeyaa muu jiraa mise ma jiro cinda aljumhuur wax farqiga u dhexeeyaa ma jiro bayna alfardi waalwaajib waa laba kelmadoodoo mutaraadifa yidhahdeen oo isku mid a waana qowlka usuuliyiinto dhan ay qabaan ama jumhuurulusuuliyiin ay qabaan waxaan ka ahayn xanafiyada iyo riwaaya imaam axmed waxaan ku jirnay markaa tafriiqa u dhexeeya labadaas waxaan soo qaadanay in ay yidhaahdeen faralku wuu ka aakadsan yahay ama wuu ka adag yahay waajibka oo waa waxa ku sugnaada faralku daliil qadciya oo shubha aanay ku jirin waynu soo nidhi daliilka qadciga waxaa loola jeedaa ama aayad qur'aana ama xadiis mutawaatira ama ijmaac sariix ah oo macnaha aan sukuuti ahayn oo aan khilaaf ka taagnin naqlintiisa waa ijmaac mararka qaarkood ba isku khilaafa oo la odhanaya masaladan ma ijmaacba mise ijmaac maaha weliba ijmaacu meelaha ugu khilaafka badan lu jira saan hadhow arki doonno markaan ijmaaca gaadhin hadduu la ydhaa oo mararka qaarkood waxad arkaysaa teo laleeyahy masaladan waa ijmaac ijmaacna aan yahay inuu khilaaf uu ku jiro marka ijmaac kasta ma aha ijmaac ilaa ijmaac ijmaaciisu lagu kulansan yahay maahin ka kale ee waajibkiina waa ka ku sugnaada daliil dhanniya dhanigana waataan nidhi laba jihaa laga eegaya ama xagga hubuudka ayuu dhanni ka yahay oo wuxuu ku sugnaaday khabar aaxaada ama wuxuu ku sugnaaday qiyaas ama ijmac sukuutiya ijmac sukuutiga waa ijmaaca mid uu waxbuu ku tegayaa inta kalena way ka aamusaya de inay ku waafaqeenayeen kale ayuu khilaaf ka taagan yahay ijmac baa ijmac sukuuti ayaa la odhanaya kaas baa marka waxaa dhahdaa faral ee waxaa dhahdaa waajib daliilka daniga ku sugan ee ku yimide markaa farqigaas baa ayuu u sameeyeen waxaan ku jirnay markaa halkaas wahaada huwa almukhtaar waxaan maraynay halkaa inuu mualifku uu qaatay madhabkaasi oo uu yidhi wahaada huwa almukhtaar macnaha in la kala farqiyo oo la dhahdo faralka iyo waajibku waa kala gaar faralkaa ka adag waajibka saasaa mukhtaarigu lianna macna alfard lianna macna alfard iyo waxa ka dambeeya waa adiladii ay ku xoojinayeen tafriiqa inuu faralku ka xoogan yahay waajibka maxaa daliilo ah markuu ka soo hadlay de xaggii danniga iyo qadciga ugu kala saaray ee uu yidhi adiladii waxay u kala baxdaa qadci iyo danni oo wixii qadci ku yimiday waxaan odhanaynaa faral wixii kalena danni ku yimidna waajib baan odhanaynaa haddana wuxuu hadda cuskanayaa dhinacii luuqadda oo wuxuu kala tafriiqinayaa labadan inay kala duwan yihiin min xayu luuqa maadaamay xagga luuqadda ku kala duwan yihiin xaggii macnahana waynu ku kala duwanaadaan saas buu u jeedaa wuxuu ihi haada huwa almukhtaar sidaas baa la doortay macnaha inay kala gaar yihiin maxaa sidaa loo doortay lianna macna alfardi macnaha faralku fard marka la ydhaahdo macnihiisu fi luuqati xagga luuqada aqwaa wuu ka xoogan yahay min macna alwaajibi macnaha waajibka mid kasta luuqada un dib ugu noqo faral maxaa la dhahdaa luuqada waajibna maxaa la ydhahda macnaha maadaama uu xaggii luuqadda kaga xoog badan yahay oo luuq ahaan lagu isticmaalo faralka qaci wax la jaray waajibkana suquud waa inuu ka xoog bato dhinacii kale markaa waxa weyaan daliil ahaanna waa inuu ka xoog bato oo xaggii luuqadu iskaday wuxuu yidhi idilfardu waa xaggii luuqadda faralku alxasu waalqadcu waa jaridde shayga oo la goynaya weyaan xasigu waa goyn qadciguna waa la macno alxasi walqadc oo waa shay wax raadeeye xasiga waxaa kaloo yidhaahdeen waa shayga oo shayga raadeeya walow yaanuu goyninbe tusaale ahaan xadhigga lagu xidho qawska oo kale qaansada xadhigga lagu xidho ee watarka la ydhaahdo halka lagaga xidho waa ka raadeeya ee raadka ku sameeya dawliska oo kale marka ceelka lagu ridayo meesha uu sii marayo wuu raadeeyaabay idhaahdeen oo wuu qodaa xasi baa la dhahdaa oo macnaha ma jirin laakiin wuu raadeeyey wuu qoomay qadciguna waa maxay waa jaridba shaygiioo laba gooyeyba laakiin faralku saa maaha bay idhahdeen faralku waa suquud waa dhicid idan shaygu intuu soo dhaco ayaanu raadoobayni marka qaarkood wax soo dhaco aan jebin ma jiro wuu soo dhacay ma jebin laakiin idan waxay leeyihiin xaggii luuqa ahaan waxa xoog badan faralkii idan xaggaa ah luuqadda maadaama ku xoog badan yahay oo macnihiisii macnahan ku jira uu ka xoog badan yahay waajibka de waa inuu markaa macno khaas gaara wata bay yidhahdeen uu kaga duwan yahay oo daliilkii markaa uu noqdo daliil ka xoog badan kii waajibka xaggaasay markaa ka eegayaan aggii luuqadda ayay markaa ka eeg oo adilada ay eh, ku kala tafriiqinayaan ama cidda kala tafriiqinaysa waajibka iyo faralku adiladay soo daliishadeen oo waa luuqada luuqadna waa la cuskanaya sababta waxa weyaan de waa wxii aasaaskaba ahaa wiil ee lagu kala saarayay shayga id alxasu faralku waa xas ta'iirin raadayn goyn walqadcu iyo jarid wlwujuubu asuquud wujuubka waatan xagga hore kusoo aragnay inuu yahay suquud wax soo dhacay ama dhicid waqad incaqada taasi waa qowl marka oo waxa weyaan xaggii luuqadda inuu kaga xoog badan yahay idan waa inuu kaga xoog bataa xaggii kalena oo aggii awoodana waa inuu ka xoog bataa waqad incaqada alijmaacu ijmaacu waxa uu ku guntamay calaa inqisaami daliil daliilka in loo qaybiyo ilaa maqduucin wa madmuun waa daliil kale daliil kale uga gudbi wuxuu hi waxa kaloo ijmaaca eh, oo aan laysku khilaafsanayn in daliilku u qaybsamo calaa inqisaami daliili daliilku inuu u qaybsamo ilaa maqduuc shay maqduuca daliil maqduuca oo waa aayadda qur-aanka iyo xadiiska mutawaatirka iyo ijmaaca sidaan soo sheegnay iyo madnuunin daliil la dhahdo daliil madnuun ah oo danniya oo waa wixii intaa ka soo hadha oo waxaa la odhanaya waa khabaru aaxaadkii iyo waxa weeye qiyaaskii laakiin qiyaasku markuu haysto eh, markuu ciladiisu mansuuso ay tahay qiyaas oo dhan ma qiyaaska waan gaadhi doonaa qiyaas oo dhan madnuun lama odhanayo qiyaasku marka uu haysto daliilka eh, asalku markuu yahay daliil maqduuc ah faraca iyo asalka layshaleeshiinayana la ydhaahdo waa nafyulfaariq wax faariqahoo u dhaxeeya haba yaraatee ma jiro markaa ma noqonayo madnuun maqduuc buu noqonaya taas waan ogaan doonaa halkeedaan ku gaari doona lakiin waa qiyaasyada qaarkood qiyaas oo dhan uma jeedo iyo ijmaaca sukuutigaa kuwaas wey markaa daliilku inuu maqduuc iyo madnuun u kala baxo ijmaacaa ku guntamay idan maadaama daliilkuu kala qaybsan yahay dee ma odhanaynaa buui markaa wixii maqduuci uu faa'iideeyena waajib kii madnuunku uu faa'iideeyena waajib idan taas sax maaha bay leeyihi waa in maadaama labadii daliil kale xoog badan yihiin waa in kan maqduucu faa'iideeyo macno gaara uu yeesho bay leeyihin iyo faa'iido gaara oo ka duwanka kale ama magac gaaraba waa inuu yeesho idan kii daliilka qadciga ku yimidna faral aan kii kalena waajib aan waa adiladii masaladuna markaa ijmaac maaha bal usuuliyiintu cakiskeeday qabanina wax ku kala duwan yihiin aanay jirin yacnii faladii yufiiduhu waxaan ugala jeedaa buu yidhi kala saaridda aynu u kala saarnay adilada maqduuc iyo madmuun ee aynu nidhi ijmaacu wuxuu ku guntamay in loo qaybiyo adilada labadaasi yacnii faladii yufiiduhu ulajeeddadu waxa weeyaan faladii yufiiduhu alqadciyu daliilka qadcigii ka uu faa'iideeyey yusamaa fardan maxaa lagu magacaabaa faral baa la odhanaya waladii yufiiduhu daniyu ka uu faa'iideeyo daliilka danigiihina yusamaa waajiban maxaa lagu magacaabaya isagana waajib idan saasay markaa u kala farqiyeen qolada hore waxay leeyihiin tacriifku maadaama uu isku midun yahay daliilkuna uu yahay inagu waxaan eegaynaa badhadn madluulka waxba ma eegaynaa badhadn daliilka quwadiisa iyo iyo markaa waxa weya quwadyaridiisa inagu waxaan ku kaaftamayna bay dhahdeen qolyaha aan kala farqinin deliilka dalaaladiisa mar haddii shaaricu uu dalbay shaygani dalab jaasima deliilku noocuu dooni ha noqdaa ma dani ha noqdaa ma qadci ha noqdee maxaan ku magacaabaynaa waajib baan odhanaa faralku inuu ku hoos jira waa isla mid un ama faral baan odhanaa ama waajib baan odhanaa middaa doonta ka cabir daliilka dalabkiisa uneeg ma jaasimba mise waa ayr jaasim hadduu jaasim yahay waxaanu dhananaa faral waajib wax farqigo udhexeeyaana ma jiro iyo mayne maadaamay xaggii luuqada ku kala duwan yihiin oo faralkuu yahay qaci iyo xasi oo ay tilmaamayso arrintaasi raadayn shaygiioo la qadciyo la jaro ama la raadeeyo waajibkuna suquud inuu yahay wax soo dhacay shayguna wuu soo dhici karaa bay dhahdeen isagoo aan raadoobin aan waxba gaahin dhibaato aanay gaadhin idan xaggii luuqadda maadaamuu kaga xoog badan yahay waa inuu kaga xoog bataa bay dhahdeen xaggii kalaam marka faralkii uu noqdaa daliilka qadciga waxa ku sugan waajibkuna waa inuu noqdaa daliilka daniga ku sugan idna waa tafriiqaas labadaas ku kala jira calaa ayi xaal waxaa la idhaahdaa khilaafkani ma lafdiba mise midhaa ku jira wax midhoo ku jira ma jiro horena waanu soo sheeg waa khilaaf lafdiyu sababtoo ah labaduba waxay isku waafaqsan yihiin waajibka iyo faralkuba in lagaa rabo dalab jaasima idan wax farqigaoo udhexeeya markaa ma jiro walow qaarkood ay tafriiqaad sheegaan ay dhahdaan baa ku jirta oo kanka ka tegaana xukunkiisu uu ka adkaanaya kan ka tega ay dhahdaan calaa ay xaal waxa weyaan waa khilaaf lafdiya weyaan khilaafaadka mararka qaarkood baad arkaysaa tiyo tanaadux weyni uu ka dhexeeyo labada daraf ee markaa waxa weyaan masalada ku mormaaya haddana waxa laga odhan khilaafkani amar male oo iska caqiima kan soo socdaa ka mid ah isaguna waajibka mukhayarka ay ku marmi dooneen muctasilada iyo iyo jumhuururasuuliye marka way jiraan kuwa saasi calaa ayi xaal waxaan odhanaynaa khilaafkani amar male midho kama dhalanaya waa khilaaf lafdiyun miaal اlأwal asalawaat اlhams tusaalaha hore salaadaha shanta ah macnaha tusaalaha hore ka hore wuxuu u jeeda miaal اwal faralka waxaa tusaale u ah asalawaat اlhams salaadaha shanta ah alawal wuxuu u jeedaa waa faralkii wa miaalu haanii ka labaadna tusaalihiisu waxa weeyaan alwitru xagga daliilku ka hadlaya haddii kale witridu ma waajibba mise waajib maaha haddaan witrida ka dhigno tusaale calaa madhab alxanafiya waa sax oo iyagu waxay dhahan witridu waa waajib salaadaha shantiina waa faral saasa u kala saaren qiraa'at alfaatixa waa waajib qiraa'at alqur'aan un qur-aanka in la akhriyaana waa faral cinda alxanafiya saasay yidhahdeen waayo qiraa'at alqur'aan qur'aanun in la akhriyo marka salaadda lagu jiro inaad qur'aan akhridaa waa faral bay yidhahdeen sababtoo daliil qadciyuu ku sugan yahay faqra'uu maa tayasara min alqur'aan iyo xadiiskii kale isaguna ahaa faqra maa macaka min alqur'aan waxyaad hayse qur'aan akhri waa daliil qadcina qur'aankaaba ku filan bade faqra'uu maa tayasara min alqur'aan ama eh, faatixada in la akhriyaa waxay dhahen waa waajib waayo daliil ku sugan yahay oo waa xadiiskii musiiu salaatihi markaad salaadda u kacdo akhri faatixada ama waaaujeeda buu ahaa wixii kuu fududaaday qur'aana laakiin xadiiskii kale ahaa laa salaata liman lam yaqra bifaatixati alkitaab marka waa daliil waajib saasii markaa u kala saaraya amaa witridu cinda aljumhuur waa sunni waajib maaha waa mustaxab wey laakiin waa sunno mu'akada oo aad loo adkeeyey ama xanafiyadu waa waajib bay yidhahdeen welida xanafiyadu kama tegaan sunna hadduu xataa qofku ka cabsoodo inuu caawi tukan kari waayo markuu salaadda cishaa tukadu raaciya oo ardada inta badan eshiya ka timaada dhulka bakistan iyo kamay tegi jirin xaggii kuwa kale markaa ka tasaahulayaan waay madhabkiibay markaa raacsanadu waa waajibo salaadii kalunba la faralka ka hooseeyo laakiin waa waajib laakiin calaa dariiqa aljumhuur dee tusaalahani xagga daliilka haddii la eego haa laakiin xaggii eh, nafsal witri eh, ma sax noqonaya ma noqonayo jumhuurtu waxay leeyihin witridu waa sunne laakiin wuxuu ula jeedaa un musanifku salaadaha shantaa markuu leeyahay de waa iyadu daliilkeedii iyo salaaddii daatadeediiba waa waxa weeyaan faral bay ku sugnaatay laakiin witridu xaggii daliilka markaan eegno waxaan odhanaynaa de waa waajibeen daliildan ayay ku sugnaatay laakiin daatada watrida haddaan eegno ma waa waajib baan odhanayna ilaa cinda alxanafiya xanafiyadun baa odhanaysa waa waajib wa mithaalu thaani alwitri haddaad kutubta usuul fiqiga dib ugu noqotona waxa weyn amhilo badan baad ka helaysaa oo ay lagu kala farqi cidda kala farqinaysa un weeyaan waajibka iyo iyo faralka inay kuu kala saaraan tusaalayaal badan ay ku siiyaan cidda aan kala saarayna dee waxa weeyaan taklifadaasi waad ka raaxaysanaysaa oo waa isku mid halkan wuxuu ihi musanifku waajibkii baan weli ku jirnaa waajibka waa la qaybiyaa bicidati ictibaaraat dhinacyo badantiioo la eegaayo mar waxaa la eegaa biictibaari daatihi ficilka laftiisaa la eegaa marna waxaa la eegaa biictibaari waqtihi waajibkii garanaya inuu yahay waxa sharcigu uu dalbo dalab jaasima soo soo tacriifin idan ficilkaa aad samaynaysaee lagaa dalbayo dalabka jaasimkaa ah lagaaga rabo mar daatadiisaa la eegayaa marka daatadiisa la eego waxaa loo kala qaybin doonaa mukhayar iyo mucayan mid waa mucayanoo kanuunbaa lagaa rabaa ficilkaa samee baa laguhi wax kaloo ag socdaana ma jiro isaga inaad rido ood samaysaa la rabaa midna mukhayar baa la odhan doonaa oo khisaal buu ku dhex jiraa markaa mid baa waajiba laakiin waa mubham oo uu qarsoon yahay oo hadda waa kaa lagu odhan maayo laakiin kolkaad mid samayso kaa aad samaysa unbaa markaa caynoobaya oo waajibkii kaaga dhacaya waa marka daatadiisa la eego marka la eego biictibaari wakhtihiina waxaa loo kala saari doonaa wakhtiga macnaha waxa weyn aad ridaysa waajibka waajib marka wakhtigiisu muwasac yahay oo uu ballaadhan yahay iyo maxaa loo kala saari doonaa mid mudayaq oo wakhtigiisu uu cidhiidhi yahay cidhiidhina waxaa loola jeedaa wakhtigiisa uunbaa ku filan isagu unbuu ku filan yahay ee looma jeedo wakhtigu isaga kuma fila haddii kale waxay noqonaysaa bay dhadeen takliifun bilmuxaal waa mustaxiil weeyaan haddii lagu dhahdo ficilkaa samee oo ficilku uu qaadanayo shan daqiiqo wakhtigaad haysataana laba daqiiqo yahay may suurtoobaysaa markaa ma suurtoobaysa taas ee waxaa loola jeedaa wakhtigu isagunbuu ku filan yahay oo marka la eego xagga wakhtigiisa xagga biictibaari faacilba haddana la eegi doonaa qofkan samaynaya waajibka markaasaa loo kala saari doonaa waajib kifaa'iye iyo iyo waajibkii markaa waxa weeyaan cayniga ahaa oo dadka oo dhan baa qof qof looga rabaa oo nin walba waa inuu gooni u sameeya midna wuxuu noqon doonaa kifaayam hadday qaari naga sameeyaan inta kale uu ka dhacaya idan bicidat ictibaaraat dhinacyadaasaa laga eegaya hadda kan u horeeya waa biictibaari daatihi ficilka laftiisaa la eegaya wuxuu kala baxayaa mid mukhayara iyo mid mucayana labadaas baa loo kala saaraya yanqasimu alwaajibu alwaajib lmukhayar waajibkii mukhayarka ahaa yanqasimu lwaajibu waajibku wuxuu u qaybsamaa ilaa mucayanin mid mucayan ah wuu cayiman yahay wuu tilmaaman yahay khisaal kuma jiro keligii baa lagaa rabaa waana sida waajibka oo dhanba u badan yahay welida kan dheeraynba maayaba laba sadar buu kaga bixi doonaa tacriifkiisugu inoo sheegi wuxuu uga gudbayaa tacriifka kale ee mukhayarkaa tacriifkiisa iyo khilaafkiisa waayo shayga khilaafka ku jira hadalkalunbaa laga hadla laakiin kan isagu waajibaadka o dhan baa saa u badanba waa muayan waajib markaa mucayana tacriifkiisu markaa inoo sheegaya ilaa mucayanin waa mukhayar tacriif اlwaajib almucayan waajibka mucayankaa tacriifkiisa huwa aladii waa ka huwa isagu alladii waa ka warada alamru uu ku soo arooray amarka aljaasimu jaasimkii maxaa markaa halkaa ku baxaya waatan soo tacriifinay e waajibka maynaan odhan maa dalaba shaaricu ficlahu soo maynaan odhan alaban jaasiman waa dalabka waa inuu dalabku jaasim waxaan ka hadlayna waa waajibi waa ka uu ku soo arooray amarka jaasimkii fiihi isaga bialabi waaxidin mid dalabkii mid dalabkii buu ku soo arooray bikhusuusihi gaar ahaantiisa khisaal kale kuma jiro sida ka mukhayarka ah mukhayarka dhowr baa kala dooro lagu odhan waajibkuna kuwanuu ku dhex qarsoon yahay waa lama jiro lama garanayo waa mucayan maaha waa mubham kanse kana cayimanba ah, oo dalabkani jaasimkii hal shay buu kaa rabaa oo mucayan ah oo tilmaaman waa ka uu soo arooray buu ku yidhi alamru ljaasimu amarka jaasimkiihi fiihi isaga uu ku soo arooray bialabi waaxidin mid dalabkii ayuu ku soo arooray bikhusuusihi gaar ahaantiisa mid tusaale ahaan an yandura waaba qofka oo ku nadra atasaduqa inuu sadaqaysto bihaada alxaa'idi bustaankani bustaan buu lahaa laba bustaan buu lahaa wuxuu yidhi waxaan ku nadarayaa inaan bustaankan sadaqaysto nadar bay igaga tahay buui waan ku nadari nadarna waa la garanaya waa macruuf muddaa ka wareegta markaasuu yidhi walle bustaankii igu yara adag yahe guri baan bixinayaa ma noqonays kaas baa la rabaa waayo adaa cayimay waajibkuna kaasuu kugu noqonaya waxaan ku nadarayaa oon ilaahay ugu nadaray haddii arrintaa arrintaasi ii hirgasho inaan soomo laba maalmood markaasuu jawiga aad iskaga kuloleh soomi kari maayo xoogaa sadaqadaan iska bixiyo may laba maalmood inaad soontaa lagaa rabaa ilaa inaad lahubo inaad soonka aanad kerayno haddaad soontaad ku dhimanayso maahine oo de taasina ay xaggaaga markaa wa naftaada ay tahay waa gaar laakiin labadaa maalmood waa inaad soonto idan qofkan wuxuu ku nadiray inuu sadaqaysto bustaankaasi wanaxwi iyo tusaale ahaan faman shahida minkum shahra qofka bisha markaa shaahida ee aan musaafir ahayn mariidna aan ahayn falyasumhu ha soomo shahriga hahrigu sow mucayan maaha haddaad tiraa ka warran meesha shacbaan baan unu ka dhiganaya oo waa ma karayo may suurtoobaysaa waa mucayan ilaa inaad keri weydo ood cudurdaar leedahay ood maalin kale ka dhigata maahan oo qofkii xanuunsanayey qofkii musaafirkaa ah. kaasi waa faciddatu min ayaamin ukhra laakiin qofka awoodaya ee karaya waxa weyn shuruuddiisa u dhammaystiran tahay bishaasaa lagaa rabaa ramadaan faman shahida minkum ushahra falyasumhu labada tacriifkaasunbuu kaga baxaya labada tusaale mana sii dheerinin waajibaadkao dhanna mucayan bay u badan yihin wuxuu uga gudbay marka tacriifu lwaajib almukhayar waajibka mukhayarkaa tacriifkiisa waxaa kaloo la idhaahdaa waajibulmubham labada magac ba uu leeyahy waajibulmubhamna way idhahdaan waajibulmucayanna waa ladhaa waajibu mukhayar baan ujeedaa labada magac uu leeyahay alwaajib marka la macnaha waxa weeyaan qadar mushtarakaa jira oo khisaashani dhowrka ah qadarka mushtaraka ee ka dhexeeya waa maxay waa wujuubiyu y khisaashani waa waajib waajibka markaa saasaa loola jeeda mukhayar aduu se kala dooro oo midkii aad markaa waxa weyaan adu kuu fududaada qaado markaa saasaa looga jeeda alwaajib almukhayar waxa diidan markaa muctasilada oona arkidoona waa tanaaqud bay dhahdeen iyagu hadalkan kole waajib baad leedihiin bay dhahdeen waa intii horetuu ku tacriifiyey un laakiin intanuu kaga duwan yahay waa uu ku soo arooray amarka jaasimkiihi fiihi dhexdiisa bidalabi waaxidin mid dalabkiibuu ku soo arooray mid dalabkii ka hore muxuu ahaa khusuusihii soo maahayn bidalabi waaxidin bikhusuusihi kan waxa weyaan bidalabi waaxidin mid dalabkiibuu ku soo arooray amarku mubhamin qarsoon mubham waa maxay kayra mucayan ma gaar ma aha mid kaa qaba laguma odhan waa mubham mubhamkaasoo min ashyaaa shay xaggood ka ahaaday shayuu ku jiraa hadduu mid keliya yahay de maxaa la kala dooran waaba mid keliya waa inay laba iyo wax ka badan ahaadaan laba iyo wax ka badan waa inay noqdaan si marka ashyaa waa inuu ku jira qaarkoodba waxay ka cabiraan iyadoon la xasrinaynin taasi sax maaha baa tacriifta caynkaasoo kale waayo waxa weeyaan baymin xasri bay dhadaan cafwan xasri bay dhahdaan oo qaar waxay dhahdaan ashyaa maxsuura bay dhahdaan dee waxba xasrigu waajib ee maaha wax soo arooray haddii la doono konton bay noqon karaan macnaa iftiraad wey kuma jiro shay konton shay oo kala doorta lanariyeyaanay jirinba laakiin iftiraad ahaan cadad mucayana macnaha saddexun inay noqdaan oyna ka badanin maa shay daliilaa jira oo loo hayo may way ka badan karaan ee calaayi xal waa inay labiyo wax ka badan noqdaan saasubaa loodhanaya ee maxsuurna waa inaan la ohan way badan karaan way badan karaan khisaalulkafaaroo kale de waa imisay gaadhaan qoladii xufaadii fakafaaratuhu idcaamu casharati masaakiina min awsadi ma tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba waa imise markaa saddex marka waa inta waa ina saas noqda wax la kala dooran karayo waxaa la diidan yahay uun in la koobo oo la dhahdo markaa waxa weeyaan cadad markaa waxw maxsuura daasbay qaarkood mas-uuliyiintu sax maaha in laydha waa in cadadun laydha wax markaa un ay suurtoobayso in laga dooran karo marka ashyaa ayaa laga dooranayaa tusaaluyna siiye mila khisaalu kafaaratlyemiin kafaaratulyemiinka khisaasheeda iyo qaybaheeda oo qofku hadduu kafaaratulyemiin uu ku dhaco oo dhaar uu ku dhaarto shaygiina markaa inuu markaa qabanin dhaartii inuu sidii u fulin waayo waxaa laga rabaa kafaaratulyemiin inuu la yimaado kafaaratulyamiinna waa saddexdaa shay ee aayadda lagu sheegay oo waa inuu idcaamu casharati masaakiin min awsadi maa tudcimuuna ahliikum toban miskiin markaa inuu siiyo raashin caadiya oo ka ehelkiisaba uu siiyaa kiswadoodii iyo dharkay xidhinayeen intaoo tafaasiisha dharkaa laisku khilaafsan yahay ma dhar markaa uu qofku salaad ku tukan karaa oo kaamila mise waxa weeyaan shayshay keliya ku filan oo aan marka sida cimaamado kale hadduu siiyo ama shaarjaaroo kale hadduu siiyo khilaaf baa ku jira calaa ayi xaal laakiin waa inuu kiswadooda siiyo tobankaa qof aw kiswatu aw taxriiru raqaba ama waa inuu qoor xoreeyo marka aw aw waad kala dooranaysaa wiil idan saddexdaa midee waajiba waa mubham oh. muctasiladuna waxay leeyihiin intuba waa waajib oh. haddana waxa weyaan waa calaa sabiili اlbedelo samayntii midunbaa lagaa rabaa samayntamidun baa lagaa rabaa idan khilaafka meesha ku jira suuradiisu waa saas jumhuurta waxay idhahdeen waajibka mukhayarka ah waajibku waa qadar mushtaraka mid gooni waajib waan u odhanayna leenahay ma jira buuri marka waa mubham ka mucayanka ihi waa mubham waa hayra mucayan ma tacyiinsana goormuu caynoobayaa wuxuu caynoobayaa bay dhahdeen wayatacayanu bilficli kolkaad qabato dawabaad qabatayba soo maaha bes ka aad qabatay markaa kugu caynoobi oo anaad kaga baxday cuhdadii iyo wixii lagaa rabay laakiin kolkan horenaad qabanin ee khisaashu ka hor yaalaan enaad weli midna ku dhaqaaqin ka waajibka yihiin waa mubhama oo ma cayinsana ma tacyiinsana qowlka jumhuurta waad fahanteen soo maha waa inta muctasiladii waxay leeyihiin inaan idhaahno waajibku ma cayinsana oo ma tacyiinsana waa mid bay leeyihiin jumhuurta waa mid bay leeyihin ee wayna cayimayn uun marka waxay leeyihiin muctasiladiina waajibkii waxaad ku khaas yeesheen khisaashii mutasaawiga ahaa ee sinaa ayaad mid waajib ku gaar yeesheen ma walow iyadan cayiminbe saasay leeyihin ee waxaan odhanaynaa annagu dhammaantoodu waa waajib fardan fardan buu waajibkuugu dhacaya intuba waa waajib marka ayaan loo qaadan markaysaa leeyihiin inay walajeedadoodu tahay hal la wada qabto may hal wada qabtona ma odhan waa intay jamhuurtu sheegeenubay qabaan oo waxay leeyihiin waajib ha wada noqdaane dhammaanteed lagaama wada rabo dhammaan inaad la wada timaaddo lagaama rabo oo waajib kuguma aha haddaad ka wada tegtana aaim baa tahay oo markaad ka wada tegtana waad ku dembaabaysaa markaad mid qabatana waad cuhdadii waad ka baxday eh, waa lagu kala duwan yahay marka wax lagu kala duwan yahay may jirtaa waa tasmiyada un keliyaad marka maxaad ka cabiraysaan baa layidhi ya ayuha almuctasila waxaan odhanayna baa waajibun calaa dariiqati takhyiir ama waajibun cala takhyiir ama waajibun calaa sabiili اlbedel saasaan odhanayna baa ah. jumhuurtuna waayo sababta bay dhahdeen jumhuuray markaad waajib tidhaahdeen waad wada waajibiseen bay idhahdeen oo markaad inanka leedihin bay waajib ulmukhayar waajib markaad tidhaahdo wixii o dhan waa wada waajib oo waxaa laga fahmaya bay dhahdeen dhammaantood inay wada waajib yihiin haddana markaad mukhayar tidhaahdaan mid unbaad ka dooranaysaa weeyaan bay dhahdeen idan waajibkii horaad tanaaqud ku samaysay lihi ood burisay jumhuurtuna waxay dhaheen sax maaha annagu waajib markaan leenahay qadarka mushtaraka aan u ee guud ee shayadan ka dhexeeya mukhayar markaan leenahayna maxaan u mid baad ka dooran kartaa idan wax markaa hadalkii ictiraadkiinaasi nama qabanayo laakiin guud ahaan waxaa la ogaaday in khilaafka ku jira jumhuur alusuuliyiin waxay dhahdeen khilaafka ku jiraa waxa weeyaan waa lafdi maadaama laisku waafaqsan yahay in haddaad ka wada tegto labadooduba maxay leeyihiin aain baa tahay dhammaan inaad wada qabataana waajib kuguma aha jumhuurta iyo iyo muctasiladaba idan waa uun tasmiyada keliyaata waxa meesha ku jira laakiin kolkay adilada eh, haddana mararka qaarkood waxaad arkaysaa shaygiion midhaba ku jirin in tanaaduc ka dhexeeyo oo haddana markaa lagu mormo oo ay qola markaa keento eh, muctasiladu eh, daliilkay dambe u dambeeyey keeni doonaan waa adila masale caqadiya weeyaan oo jumhuurtu aanay waafaqsanayn oo baadila laakiin madmuunka masalada adiladu waa gaar ay keenan doonaan waxa weyan laakiin madmuunka khilaafkani waa khilaaf markaa waxa weeyaan lafdiya ee faa'ido saasi kuma jirto idan labada qowl baan soo duubaynaa jumhuurtu maxay idhaahdeen waajibku waa mid waa mid mubham ah oo ku dhex jira khisaashani wuxuuna noqonayaa unka aad qabato waa saas muctasiliduna maxay idhahdeen waajibku dhammaan afraadda oo dhan wuu ku wada dhacaya oo dhammaan maadaamay mutasaawi yihiin khisaashani waa wada waajib laakiin waa calaa sabiili markaad mid qabato wuu kaa dhacay kugumana wada waajib aha ka tegitaankeedana waad ku dambaabaysaa madhab saddexaad baa jira la ydhaa oo ay dhahdaan waajibku waa mid mucayan ah cind allaahi laa cindanaa saasay dhahdeen qowlkaasna cid sheegatay ma jiro waxay u bixiyeenba waxay dhahdaan madhabu taraajum qolaba qolay ku ceebaysaa oo jamhuur usuuliyiinna waxay dhahdaan waa madhabu muctasila muctasila waxay waa madhab aljumhuur bay dhahdeen oo ilaa ay u bixiyeen madhabu taraajum bay dhahdeen macnaha waa la dhacaya weyn qolaba qolada kale ayay ku ceebaynaysaa qolo sheegatay markaa ma jirto madhabkaas waana baadil weeyaan oo waxay leeyihiin waajibku waa mid mucayanoo ilaahay og yahay laakiin innaga agteenna mucayan maa taasina waa qalab marka waxa weyaan madhabka isaga waa la naqdiyey waana ka ugu hooseeyey calaayi xaal eh, saddexdaa qowl oo mid madhab uu daciif yahay eh, ayaa ku jira khilaafkuna waa lafdi eh, waxaana ka mid a ah axad usuuliyiinta ka mida ah wuxuu yidhi wa uriixuka min alcanaa faaquulu ina alkhilaafa lafdiyun axad usuuliyiinta ka mid a ah wuxuu yidhi waxaan kaaga raaxaynayaa buui canaha ku jira masaladani waayo khilaafku waa lafdi bu wax midhoo ka dhalanaya ma jiro markaan markaas soo tacriifinay waqad ankarat ilmuctasilatu muctasiladu way diiday alwaajib almukhayar waajibka mukhayarkaa way diideen siday u diideen idan waa kawan wataan idhi labada mete waa isku midu oo xaqiiqadii isku mid bay noqdeen khilaaf amarahoo ka dhalanayaana ma jiro haddana waxay idhi waqad ankarat ilmuctasilatu alwaajib almukhayar waxay diideen markaa waa maxay waa lafdiga Ah, cibaaradii diidan yihin oo waxay leeyihin alwaajib markaa tiraa almukhayar iminkaad waajibkiibaad ayaad markaa burisay yidhahdeen waa mutanaaqib baa ta yidhahdeen kulle waa waajib baad leedahay alwaajibtaadaasi waxay ku wada dhacaysaa bay yidhahdeen in khisaashii oo dhan ay wada waajib tahay mid mid almukhayar mid baad ka dooranaysaa hadalkii horead burisay leeyihin laakiin ma ahate waa iyagu say u fahmeen ee waajibkuna waa qadarka mushtaraka aan leenahay mukhayarkuna waa doorashada aad dooranayso muctasiladu markaa way diiday waajibka mukhayarka muxtajiina iyagoo soo xujaysanaya biana alwaajiba eegna cibaaradun diidayna kanaad ku garan kartaa biana alwaajiba waajibku yunaaqidu takhyiir takhyiirka wuu buriyaa wuu ka soo horjeedaa bay yidhahdeen marka kelmadii waajibaa tidhi takyiirkii dambe tii ayaad ku burisay wey ood ku baabisay ulajeedadooda waa saas biana alwaajiba yunaaqidu takyiir madmuunku waa iskaga mid cibaaraday diidan yihin oo laga cabirabina calaa sabiili lbedel iyo waajibun cala takyiir iyo wax sidaasiya walaa mushaaxata fi listilaax soo saas lama idhaahdo istilaax iyo tacbiirka layskuma ceebeeyo mar haddii madmuunku uu isku mid yahay wax laysku daaliyana maaha iyagu yunaaqidu takyiir waqad istadalla waxay soo deliishadeen ahlu sunna ahlu sunnuhu waxay u soo deliishadeen liibaatihi sugitaanka ay sugayaan sugitaanka ay sugayaan had iyo jeer marka la dhado waqad istadalla ahlu sunna halkani ahlu sunnaha ee loo jeedaa waxa weeyaan waa uu ka awsacsan yahay ahlu sunnihii marka waxa weeyaan ah qofku inuu waxa marka rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo saxaabada ka sugnaada inuu marka waxa weeyaan macnaha salaf saalix ay ku sugnaayeen agga caqiidada markaa waxa weyan uu qaato qadiyaddaa looma jeedo waxa weyan waa arrin ka caamsan weeyaan waa arrin ka caamsan nimaan arag cid ka hadasha laakiin saan u malaynaya waa saasi sababta waxa weeyaan usuuliyiintii kale oo dhan ayaa loo jeedaa oo iyaga muctasilada ka soo horjeeda marka waa sida loo idhahdo shiicada oo kale marka laleeyahay sunni wa shiica marka laleeyahay waa istilaax ka caamsan sunnihii saas wey marka waa arrin guud wey waa dida muctasil waxay markaa ku radiyeen waqad istadala ahlu sunna liibaatihi sugitaanka uu sugayo waqad istadala waxay u soo ahlu sunna ahlu sunnuhu liibaatihi damiirku xaguu noqonaya ibaatihi waajibka mukhayarkaa waxay u soo bilcaqli waasharci caqliga iyo iyo sharciga labadaasay u soo ama alcaqlu caqliga caqliguu ka horeeyey falinna alharada haradka iyo ulajeedada qofka aamirkaa ah ee wax ku amraya qad yatacallaqu wuxuu ku tacalluqaa falina alharada ulajeedadu qad yatacallaqu inay ku tacalluqda ayaa la arkaa biwaaxidin mid mubhamin aan mucayan ahayn qof baa shay ku amraya dhowr shaybumayna ku amraya shay keliya maaha qaradku wuxuu ku tacalluqaa inaad dhowrkaa shay midun ka fuliso oo midkaad ka fulisaba waajibkii wuu kaaga dhacayaa laakiin midkuuma cayimin hadduu midkuu cayimo intii kale waad ka tegaysaa kaaunbaad qabanaysaa caqligaabayna tusayabu qaradku mararka qaarkood wuxuu ku tacalluqaa shay mubhama oo keliya tusaaluhu ku siinaya oo min ashyaaa shaya ka ahaaday shay mubhamoo shaya ku jira wayakuunu tacyiinu tacyiinkuna wuxuu noqonayaa in mid laguu cayimaa fadla wax iska saa'ida fadlada waxaa lahahdaa shayga saa'idka kaa can qadri ilxaaja looma baahna tusaalahaad ku fahmaysaa falaa yudlabu tacyiin tacyiin la fahmi markaa wax la dalbi maayo oo shaygaa cayin lagu odhan maayo maxaa tusaale u ah ka an taamura khaadimaka waaba adoo khaadimkaaga amra shaqaalahaaga bian yunaadiya sayidan inuu u dhawaaqo sayid aw camran ama camar aw bakran ama bakr naadi sayidan aw camran aw bakran buu ku ama camar u yeedh ama sayid u yeedh ama bakr u yeedh maxaa loogu yeedhayaa lisaqyi alqahwa siuu dadka martidaa qahwaha ugu qaybiyade lisaqyi alqahwa waa qaybintii qaxwaha la qaybinay marka kuwana waa khudaamtiisa waa dadkii shaqaalihiisa unaha marka markuu camar u yeedh ama bakar u yeedh ama sayid u yeedh si shaaha ugu qaybiyo ama qaxwaha ugu qaybiyo adigana wuu ku diray inaad u wada yeedhaa ma hadaad ka wada tegtana ka war oo halkaas kaa fadhiistood midna u yeedhi weyd de ciqaabti way kugu dhici ku ciqaabi sooma qaradka uu jeedaa waa maxay aamirkani qaradkiisu waxa weeyaanuun inaad hal qof u yeedho idan waajib meesha uu jiraa soo ma laakiin waajibkaasi ma mucayanba waa kaas caqligaaba lagu garanaya mucayan maaha waajibkaas oo sayid imika mucayan maaha inaad isagun u yeedhaa bakarna mucayan maaha inaad isagun u yeedhaa amrino mucayan maaha inaad isaga unu yeedha laakiin qadar mushtarakaa jira oo ka dhaxeeya saddexdan qof ee u yeedh lagu yidhi idan kolkaad dambaabaysaa ee lagu ciqaabaya waa markaad u wada midnaad u yeedhi weyda inaad u wada yeedhana wax kugu waajiba ma aha waa sidaas wey marka eh, dib ugu noqo tacriifka halkan uu leeyahay waa malcaqlu falyana alharada aradka iyo ula aamirka wey aamirka qaradkiisu falyana alharada marka waa xaqii caqliga loo jeeda qad yatacallaqu wuxuu ku tacalluqaa biwaaidinqad yatacallaqu inuu ku tacalluqaa la arkaa biwaaxidin mubhamin hal mid oo aan mucayan ahayn ayaa suurtooda oo min ashyaaca mubhamkaasoo shaye ka ahaaday idan mid keliya hadday tahay mubham lama odhan karaba waa inuu shaye ku jiraa wa yakuunu tacyiinu tacyiinkuyaga muxuu noqonayaa haddii markaa mid keliya lagu cayimo fadla tacyinku markaa waa iska fadla waa iska saa'id way qaradku muxuu ku tacalluqaa midunbuu ku tacalluqaya mid gaara kuma tacalluqo tacyiinku markaa wuxuu noqonayaa uun wax fadla ah oo aan la dalbayn oyaga markuu ku leeyaha ma bakar u yeedh ama camar u yeedh ma sayd u yeedh ulajeedadu uu u jeedaa qaradku waxa weyaan midunbuu ku tacalluqaya waa qof qahwaha qaybiya un laakiin inuu kuu cayima waa iska fadla wax loo baahan yahay maaha fadla waa siyaadi weyan falaa yudlabu tacyiin tacyiin markaa la dalbi maayo oo lagu odhan maayo hebel cayin ama hebel u yeer keligii tusaaluhuna waa sidaas qaadimkiiba waxaa la amray inuu dhawaaqo sayd ama camar ama bakar lisaqyi اlqahwa faina alqarada fii haadihi suura fain alqarada ulajeedadu fii haadihi suura suuraddani ninkaa la amray ma'muurka ah inuu intaasoo qof u yeedho yaxsulu wuxuu ku xasilayaa qaradkaasi biayi waaxidin minhum mid kasta oo saddexdaa ka mida wuu ku xasilayaa wayakuunu tacyiinu shaqsi shaksi in la cayimaana waxay noqonaysaa kayra maqsuudin midaan loo jeedin hadda maqsuudkuma in shaksi la cayimaa haddii mid gaarhi xirfad gaara uu garanayo oo shayga la rabaa eh, ay tahay qof gaara hebel u yeedh baa lagu odhan lahay laakiin qasidku waa maxay waa qof arintan waxaan qaybiyo inuu yahy saddexduba way qaban karaan marka tacyinku wuxuu noqonayaa hayra maqsuud mid aan loo jeedin idan khisaalulkafaara maqsuud ma aha in mid la cayimo liannahu saa'idun can ilharad waa ka xagga orhan soo yidhi waa fadla qaradkii uu ka siyaadsan yahy uu ka kororsan yahay xaggaas waa xagga caqliga sharcigaa hadhay wa ama sharcu fa khisaalu kafaarat اlyamiin kafaarat اlyamiin khisaasheeda ayaa ka mid meelo badan baa markaa sharciga kaga jira waxaa ka mid ah a khisaalu kafaarati xalqi ra'si qofka marka muxrimka hadduu madaxiisa xiiro iyagana waa halkaas khisaal baa ku jira kafaaro ah waman kaana bihi وman kaana mariضa aw bihi ada min ra'sihi fafidyaة min صiyaami aw صadaqaةi aw nusuk intaasaad kala dooranaysa iyo kafaaraة اlyamiin kafaaraةu qatli sayd baa idna jirta fajasaau miثlu ma qatla min الnacami yaxkumu bihi dawaa cadli minkum hadyan baaliqa اlkacbati aw kafaarati صiyaama liyaduuqa wabaala amrihi halkaana dhowr khisladood baa gidna ku jirta ama soonkii ama inuu wax u dhigma marka xayawaankii uu dilay maalkiisii keen wahaakada khisaal way badan yihiin khisaalka caynkaasa markaa waa sidaas oo kale markaa sharcigiina shaye uu kala doortayna yidhi laakiin mid gaara oo la cayimay jirin oo lagaa raba waa mubham waa ka aad uun way badan yihin bu agga sharcigana tusaalayaal badan ayuu keenay oo kafaarada ka mida fakhisaalu kafaarati اlyamiin waxaa kaloo ka mid ah u yihi wa taswiijul haweeneyda oo loo guuriyo haweeneydii aad dalbaysa linikaaxi nikaaxa min axadi ilkuf'ayni labadii qof ee u dhigmaayey midkood oo waa masalo fiqiga ay kaga hadlaan haddii haweenayda ay soo khidaabtamaan oo ay dalbaan laba qof oo kuf u ah shaqsayn labaduba kuf bay u yihiin jiha kasta markii laga eegay waa mutasaawi cidda lala khidaabtamaya waa weligii weliyul amrigii gabadha horta inuu guuriyaa de waa ku waajib sababta waxa weyaan haddii uu guurin waayo oo labadaba uu u dido waa cadli taas waa nikaaxiyo uu ka cadilayo u wada guurinaynayna suurtoobaynin way cadda maxaa marka hadhay de inuu mid doorto soo maaha idankaasi ma mucayan baa mise waa mubham waa mubham taasay fuqahadu yidhahdaan idan qofkii weliyul ahaa waxaa ku waajiba bay idhaahdeen inuu mid u guuriyo midkaasi mucayan ma ahee ikhtiyaarkiisubuu ku xidhan yahay maadaama labadiiba ay kufan yihiin ay kuf yihiin saasay markaa u sheegaan waxa kale ku soo daraan amiirka oo kale marka la dooranayo laba qof baa soo baxay oo labaduba mutakaafi u yihiin min kulli jiha waan kala arjixi kari weyne dhinac kasta markaan eegno dadkii markaa ahlulxalli walcaqdiga ahaa ee khiyaarka samaynayey maxaa markaa ku waajibaya inay markaa labaduba wada diidaan waxay noqonaysaa in wilaayadii meesha ay cadilanto oo markaa waxa wey de la waayo markaa nidaamkii lagu kala socday oo waa qalad ile waa ku waajib dadka muslimiinta nasqu lkhaliifa waanayna wada haysataa arrintaas qof kasta si gaaray u haysataa nasqu lkhaliifa in la sameeyo cid kasta oo khilaafka iyo sharka ka talisaana waa kala tafaraaruq iyo kala teg bay ku talinaysaa oo waa didkii imaamka lagu doolan lahaa idan ummadda muslimiinta waajib wada saareen mina nasb dib ugu noqda waxay aimadu ku yidhahdeen in khaliif muslimiin in la helaa qof kastoo muslima waa ku waajib siduu markaa u saciyi lahaa siduu u baxo tafaraaruqii khilaafka haddaad ka talisana maxaad markaa waxa wey inaad sii kala fogeynaysaa isku imaatinkii idan did baa tahay waajibkaasee did ku tahay markaa in markaa in la wada diidaa oo labadoodaba la dhaahdo waxa wey la diidaa de waa qalado waxaa imanaya meeshii nidaam daro laba imaam in meel hal mar la wada saaraana iyadna ma suurtoobayso oo waa qalad idan maadaama ay labadiiba kuf yihiin inaan mid doorannaa waa inagu waajib laakiin waa kee waa mubham Ah, ayra mucayan ka markaa la cayimo unbaa caynoobaya ka kalena markaa waa inaanu kula doodin oo aanu kula munaasabin waxaaso dhanba markaa waa loo soo deliisada xagga sharciga inay tahay eh, waajibka mukhayarkaa wa taswiijulmar'ati addaalibati linikaax haweenaydii markaa nikaaxa dalbaysa in loo guuriyo min axadi ilkuf'ayni labadii u dhigmaayey eh, midkood alkhaadibayni lahaa ee markaa iyada u khidaabtamay alkhaadibayni ee dalbayay lahaa iyada dabadeed wuxuu keenay adilada muctasilada halka hore mid buu ku soo sheegay adiladoodu way badan tahay adilada ay jumhuurta kaga hor imanayaan ee ay leeyihiin waajib mukhayarihi ma jiro waanan ogaanay inay ku haystaan keliyaata xagga tasmiyada oo aanay wax kale ku haysan ee madmuunka iskaga mid ay noqdeen adiladooda xagga hore mid baan kusoo sheegnay waxay ahayd waajibku yunaaqidu takhyiir takhyiirka ayuu ka hor imanaya oo markaad waajib tidhaahdaan waxaa laga dharnansanaya bay dhahdeen inay dhammaan wada waajib yihiin takhyiir markaad tidhaahdaanna inaad mid ka dooran karto waana laba kelmadoodoo istanaaquday oo marna waxaad tidhi waa waajib dhammaantood marna waxaad tidhi mid baad ka dooran kartaa taana waatii jumhuurtu ka jawaabeen ay yidhahdeen waajibku waa qadarka mushtaraka takhyiirkuna waa midka adu aad qaadanaysa aday kuu taalla oo waay arintaa looga baxay qofka markaa waxa weeyaan ee ficilkaa samaynaya arrin keliya ayaan dib ugu laabanayna waxa weyaan qaarba waxay idhaahdeen muctasiladu ma laga yaabaa inay u jeedaan markay leeyihiin dhammaan afraaddani waa wada waajib haddaad wada qabato waxa lagaa hawaabinayaa waajibyadan oo dhan haddaad ka wada tegtana dhammaan wujuubyadan waa lagu wada ciqaabaya suurtagal baabay yidhahdeen sidaas hadday sidaasi suurtagal tahay khilaafku waa khilaaf midhale bay yidhahdeen oo had iyo jeer muctasiladu macruuf ku yihiin tashadudkii adadkaynta adkaynta oo waxaa laga yaabaa inay idhaahdaan waajibkan hadduu maadaama waa wada waajib haddaad waajibkan la wada timaado dhammaantood saddexda waajibba ajrigeedii waad helaysaa haddaad ka wada tagtana saddex waajib ciqaabteed ayaa lagu saaraya laakiin dibbaa kutubtooda lagu noqdan mayna odhan oo waxay dhahdeen qofku hadduu khisaashaa wada qabto dhammaantood hal waajibun baa laga abaalinaya hadduu dhammaan khisaasha ka wada tagana hal waajib ciqaabteedun baa lagu qaadaya bay idhahde idan xaggaana mayna iskaga mid noqonin markaa idan khilaafku maxdi wuxuu u noqday oon in yaroo asarihi aanay ku jirin waxa weeyaan waa ka qaar baa yidhi keliya waxa hadhay mas'ale keliya oo haddii la yidhaahdo haddii markaa waxa weeyaan uu qofkii mid qabto mid buu qabtay cuhdadii inay ka dhacday layskuma hayo idan midun baa laga rabay laakiin kaa uu qabtay ma baa ma buu ahaa haa cinda waa waajib muctasiladiina macnaha waxa weyan ayagu kolka hore maxay yidhahdeen dhammaantood waa wada waajib laakiin jumhuurta ee kee waajib noqonaya qaar baa yidhi marka wuxuu jumhuurtu maadaamay marka hore aanay cayiminayno odhanin kaasaa la qabanaya oo kaasaa waajiba ina odhan waajibkuu ku dhex qarsoon yahay yidhaahdeen hadduu mid qabto kani ma waajibkii buu noqonaya mise ma noqonayo oo qaar baa yidhi waajibkii ma noqonayo kanuu qabtay idan waajibkii weli ilaa imika wuu qarsoon yahay maaha jumhuurtu maxay dhahdeen goormuu caynoobaya markuu qabto ah. marka khilaafkaasi calaayi xaal waa khilaaf lafdiya eh, oo taas waataan ka hadalay daliilkaay soo deliishadeen muctasilidu waa laba daliil daliil waa ka hore uu sheegay yidhi biana alwaajiba yunaaqidu atakyiir taa waan ka soo jawaabnay daliilkan kalena u fiirso waa mid kalo markaa keeneen oo laakiin ku binaysan masale caqadiya hadiyo jeerna waxaa dhahdaa masaaisha caqadiga ee usuululfiqiga dhaca usuululfiqigu kaama kaafeeyo waa isagu meesha wuxuu u keenay un cardi waa uun macnaha waxa weeyaan uun qolaa soo deliishatay idan daliilkoodu waa sidaan buu koran laakiin masalada niqaashkeeda iyo asalkeedii wuxuu yahay iyo halkay ka timida iyo waa in fannigeedii loo taga saasay noqonaysaa sida eh, waxa weeyaan masaa'isha luqawiga ee eh, dhaca marka usuulu fiqiga oo kale sida macaanii xuruufta macaanidooda oo kale iyo wixii caynkaas oo kale ah dee waa in fannigeeda lagu bartaa maaha inuu maadadani ay kaa kaafiyayso wixii cilmulistilaax masalan oo inoo soo socdo oo markaa uu sheegi doono bal safaxaad dhan bua dhow waxaad moodi doontaa inuu kitaab mustalaxa uu yahay de waa in meelaheedii lagu daraaseeye oo marka fanigiisii lagu daraaseeye maaha halkani halkan wuxuu ulajeedunbuu ka leeyahay inuu soo marka waxa weyn cardud ku sameeyo marka masalada waa masalo waa masalada odhan jireen alislaax asalaax ama alasla waajib muu ku yahay ilaahay oo ilaahay waajib muu ku yahay inuu qofka waafajiyo sida xaqa ah waana masl adar waa maslatu lqadar wey masaladaasi waa qadar muctasiladuna qadarka halkay ka taagan yihin wada garanaysaa oo ardaydii eh, soo daraaseeyey eh, kutubta caqiidada way garanayaan eh, muctasiladu inay diidaan inuu ilaahay u qadaray kanna dalaal kanna hidaayo ee qofku ay leeyihiin isagaa doorta dalaalka isagaa doorta bay yidhahdeen eh, hadday leeyihiin qofku ikhtiyaar buu leeyahay haa waa sax wuu leeyahay ikhtiyaar lakin taa uma jeedaan bal waxay leeyihiin wax ilaahay uu qadaray um, ma jirto oo wax tadakhula oo qadarka ilaahay uu ninkaa ku leeyahay haba yaraatee ma jiro idan ilaahay waxaa waajib ku ah inuu waafajiyo qofkani xaqa qofkanse isagaa dooranaya baatilka oo markaa wax weyn ku dhacaya oo iraadadii ilaahayba waxay ka xoojiyeen maxay iraadadii addoonka qowl marka masaladana taasay ku xidhan tahay marka markaan hadda eegno daliilkooda u fiirso waqad ictarada almuctasilatu muctasiladu waxay ku ictiraadeen jumhuurta waa khisaashan ay yidhaahdeen waajibku waa mid mubhama tii bay haystaan oo waxay leeyihin maxaad u odhan weydeen dhammaan khisaashana waa wada waajib saasay idan waa mutasaawi bay leeyihiin waxay ku ictiraadeen bianna haadihi alkhisaal khisaashani khisaasha waxay u jeedaan waa khisaashan kala dooro lagu yidhi in kaanad mutasaawiyatan hadday tahay mid siman fii salaaxi lcabdi addoonka wanaaggiisa hadday u siman tahay fii salaaxi lcabdi oo dhammaan khisaashaasi ay u siman yihiin addoonkan wanaajintiisa oo macnaha mid u khayr badan aanay jirin oo iskugu wada siman yihiin wajaba cala allaahi eegokaa inta lagu haysta wata wajaba cala allaahi ilahayna waxbaa ku waajiba saasay yidhahdeen wajaba cala allaahi bay ilaahay cidna waxba kuma waajibin waxa waxna kuma waajibaan ilaa inuu isagu subxaanau watacaala naftiisa uu ku waajibiye maahan kataba rabbukum calaa nafsihi alraxma iyo wixii lamid ee ah nusuustii kale ama laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun ayay ahlu sunna waljamaca haystaan inaan ilaahay wid wax ku waajibisay aanay jirin oo waxay ka dhigayaanba sidii ajiir iyo markaa musta'jir oo kale sidii qof shaqaalaa oo kuu shaqeeyey oo markaa waxa waajib ay kugu tahay inaad markaa siiso mushqaayadiisii oo kale inay ka dhigaan markaa makhluuqa ilaahay u abuurtay ee addoommada ee ilaahay siduu doono ugu tasarufayo hadduu doono uu wada hanuuninayo hadduu doono uu wada luminayo walow shaaa lahadaakum ajmaciin lakiin halkaa maxaa ka cad maa shaa ah, ma dooni waa iraadadiisa ku xidhanta inuu cidduu doonana hanuuniyo cidduu doonana uu lumiyo iyaguna waxay leeyihiin mayane inuu cid kasta uu hagaajiyo oo uu toosiyaa waa ku waajib waayo ilaahay waajib bay ku tahay sababtoo ah waxa weeyaan waxay waa alaslax oo shayga addoonka had iyo jeer u wanaagsan marka la eego isaga caaqibadiisa waa ku waajib ilaahay been oo iyaa ku waajibiyey waa taa markaa taqaladku uu ka taagan yahay marka masaladaasna waa masalada wey wajaba cala allaahi an yuujiba jamiicahaa ilaahay waxa ku waajiba bay dhahdeen inuu wada waajibiyo maadaamay addoonka u siman yihiin wanaajintiisa wain tafaawatad haday khisaashani kala duduwan tahay oo tusaale ahaan midbaa uga khayr badan addoonka ta kale hadday sidaasi jirto wajaba cala allaahi ilaahay waxa ku waajibay an yuujiba inuu ku waajibiyo uun alaslax eeg ka u wanaagsan addoonka oo kaa qabtuu inuu lahaa tiina ma jirto minhaa fayakuunu mucayanan fayakuunu wuxuu noqon lahaa markaa maxay mucayan oo waajib kaa qabtaa layn odhan laha idankaasa aslaxe yujib alaslaxa minha minhaada macnaha khisaasha loo jeeda fayakuunu mucayanan idan waajibku markaa mucayan buu noqon lahaa idan markaa waxa weyaan haddaad tidhahdeen mid mubhama meesha ku qarsoonoo waajiba dee sax maaha bay leeyihin waayo hadday addoonka u siman yihiin xagga wanaagga dee dhammaan wada waajibin lahaa waa waajib baa la odhan lahaa hadduu midu wanaagsan yahay addoonkana kaa aslaxaa laynagu waajib yeeli lahaa oo kaas baa la odhan lahaa marka waxay diidan yihiin tacyiinkan la cayimi waaye ee la odhan waaye dhammaantood waa wada waajibta ayagu yidhaahdeen baydin odhan jumhuurta ee waa mid keliya waajiba kaasina waa mubham tii bay ka daba tegayaan wuxuu yidhi markaa musanifku waljawaabu tan lagaba jawaabi maayo waa caqiidada faasidka ku dhisankuun baa la odhanaya wax laga jawaaba ma jiraba waayo goortaad ka jawaabaysaa shayga waa markaad ku waafaqsantahay wax macquul oo saxa uu qofku keeno hadduuse wax faasidoo caqiidadiisa ku dhisan oo kuu soo deliishado dee taasi aaminsan baa la odhanaya adaa aaminsan waxaa lagaga jawaabaya ana haada mabniyun arinkani wuxuu ku dhisan yahay calaa aslin faasid asal faasida caqiide faasida oo ah wahuwa wujuubu salaax inuu shayga wanaagsani ku waajibo iyo wal aslax kaka sii wanaagsan masalan kani hadduu ummadda u wanaagsan yahay khalqiga u wanaagsan yahay ilaahay waa ku waajib hadday khislad kaloo tan ka sii fiicani jirtana inuu ilaahay addoonka waafajiyaa waa ku waajib waa sidaas calallaahi ilaahay macnaa wixii ku tacalluqa afcaasha addoommada in had iyo jeer ilaahay uu waafajiyo shayga aslaxa ah wallaahu tacaala ilaahayna laa yajibu calayhi shayun shayna kuma waajibin walaa yus'alu lamana weydiiyo amaa yafcalu waxa uu sameeyo marka asalka masaladan waxa weeye dalaba qaarkood ay u qaataan in loo jeedo awaamirta iyo nawaahida ilaahay uu keenay salaax kuma jiro inay muctasiladu u jeedaan salaax baa ku jira oo wanaag baa ku jira ma taasay u jeedaan taa ma aha shay ilaahay nagu waajibiyey oo wanaaggeennu ku jirin ma jiro shay laynaga reebay oo xumaanayna ku jirinna macnaha wanaag ku jiraana ma jiro shay kastoo laynaga reebo sharcigu inaga reebo maxaa laynooga reebayaa xumaantiisa iyoynanu inoo wanaagsanin shay kasta oo layna amro oo qabta layna dhahdana maxaa ku jira wanaagga makhluuqa ku jira soo maha taas waa laisku waafaqsanya markaa awaamirta ilaahay u ina amrayo iyo nawaahida uu inaga reebayo maxaa ku jira salaaxunaa fi dunya waalaakhirati taa layskuma khilaafsana laakiin muctasilidu waxay leeyihiin haddaba shaygaa salaaxeennu ku jiro inuu ilaahayna waafajiya ilaahay waajib bay ku tahay kaa xumaanteennu ku jirta inuu inaga leexiyana waajib bay ku tahay waa taa weytay waana masale qadar ku dhisan wey waa masaladii qadarka wey marka waxaan leenahay ilaahay adiga caqliguu ku siiyey xumaanta iyo samaanta aad ku kala garato rusul buu kuu soo diray wahadaynaahunna jidayn jidkaasi waa jidkii toosnaabu kuhi kaasina waa jidkii xumaa laakiin inuu ku waafajiyo ilaahay iyo inaanuu ku waafajinin ilaahay waajib may ku tahay mise waa masale qadaroo ciduu doonana wuu waafajin xaqa idan xaqa ilaahay baale ciduu doonana وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومنطوق واسطة كانوا دوننا حاكا سورجيت waxaa kasoo horjeedkeedu yahay inaanu hanuuninin xanuunkana ilaahaybale haddaad saad u xadaysata ay tahay dee raadi xadaysataana ma jiro marka ilaahay weydiiso inuu ilaahay ku hanuuniyo marka iyaguna saasay leeyihiin oo waa masale ku dhisan masaladoodii qadarka masalada inta ka hadha insha allah waxaan ku raacinaynaa waataan ku ballanayn labayo tobanko kale dadka meelo kale ku tukanaya si ay uga gaadhaan Eh, waxaan ku daranaa masaladaasi eh, waayo waa masale caqadiya eh, sababtay ku timiday iyo waxaan ku dari doonaa darsiga soo socda hadduu ilah idhaaha allah subxana wa tacaala haye khisaashani waa waajib waajibka markaa saasaa loola jeeda mukhayar aduu se kala dooro oo midkii aad markaa waxa weeyaan aduu kuu fududaada qaado markaa saasaa looga jeeda alwaajib almukhayar waxaa diidan markaa muctasilada oonaan arki doona waa tanaaqud bay idhahdeen iyagu hadalkan kolle waajib baad leedihiin bay idhahdeen oo waxaad sheegaysaa inuu wixii waajib yahay kolla mukhayar baad sheegtay midhe waa laba kelmadoodo mutanaaqid mutanaaqidna maaha iyagu tacbiir kale ka cabireen waxay dhahdeen waajibun cala takhiir aan idhaahni bidhahn ama waajibun calaa dariiqati takhiir ama waajibun calaa dariiqati albadel calaa ayi xaal marka hadalkooda waa kan soo socda ee waxaan un weeye khilaafkan laftiisu waa khilaaf lafdiyo ee wax samaro ku jira ma jiro tacriifkiisa huwa aladii warada alamru aljaasimu fiihi waa intii horetuu ku tacriifiyey un laakiin intanuu kaga duwan yahay waaka uu ku soo arooray amarka jaasimkiihi fiihi dhexdiisa bialabi waaxidin mid dalabkiibuu ku soo arooray mid dalabkii ka hore muxuu ahaa khusuusihii soo maahayn bidalabi waaxidin bikhusuusihi kan waxa weyaan bidalabi waaxidin mid dalabkiibuu ku soo arooray amarku mubhamin qarsoon mubham waa maxay hayra mucayan ma gaar ma aha mid kaa qaba laguma odhan waa mubham mubhamkaasoo min ashyaaa shay xaggood ka ahaaday shayuu ku jira hadduu mid keliya yahay de maxaa la kala dooran waa mid keliya waa inay laba iyo wax ka badan ahaadaan laba iyo wax ka badan waa inay noqdaan si marka ashyaa waa inuu ku jira qaarkoodba waxay ka cabiraan iyadoon la xasrinaynin taasi sax maaha tacriifta caynkaasoo kale waayo waxa weyaan eh, maymin xasri bay dhahdaan cafwan ah, ah, xasri bay dhahdaan oo oh, qaar waxay dhahdaan eh, ashyaa maxsuura bay dhahdaan dee waxba xasrigu waajib eh, maaha wax soo arooray haddii la doono konton bay noqon karaan macnaa iftiraad wey kuma jiro hay konton shay oo kala doorta lanariiyeyaanay jirinba laakiin iftiraad ahaan cadad mucayana macnaha saddexun inay noqdaan oyna ka badanin ma shay daliilaa jira oo loo hayo may way ka badan karaan ee calaayi xaal waa inay labii wax ka badan noqdaan saasubaa laodhanaya ee maxsuurna waa inaan la ohan way badan karaan way badan karaan khisaalkafaaroo kale de imisay gaadhaan qoladii xufaadii fakafaaratuhu idcaamu casharati masaakiina min awsadi ma tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba waa imise markaa saddex marka waa inta waa ina saas noqdaa wax la kala dooran karayo waxaa la diidan yahay uun in la koobo oo la dhahdo markaa waxa weeyaan cadad markaa waxw maxsuura bay qaarkood mas-uuliyiintu sax maaha in laydha waa in cadadun laydha wax markaa un ay suurtoobayso in laga dooran karo marka ashyaa ayaa laga dooranayaa tusaaluyna siiye mila khisaalu kafaaratilyemiin kafaaratulyemiinka khisaasheeda iyo qaybaheeda oo qofka hadduu kafaaratulyemiin uu ku dhaco oo dhaar uu ku dhaarto shaygiina markaa inuu markaa qabanin dhaartii inuu sidii u fulin waayo waxaa laga rabaa kafaaratulyemiin inuu la yimaado kafaaraةulyamiinna waa saddexdaa shay ee aayadda lagu sheegay oo waa inuu idcaamu casharati masaakiin min awsadi maa tudcimuuna ahliikum toban miskiin markaa inuu siiyo raashin caadiya oo ka ehelkiisaba uu siiyaa kiswadoodii iyo dharkay xidhinayeen intaasoo tafaasiisha dharkaa laisku khilaafsan yahay ma dhar markaa uu qofku salaad ku tukan karaa oo kaamila mise waxa weeyaan un shayshay keliya ku filan oo aan marka sida cimaamado kale hadduu siiyo ama shaarjaar oo kale hadduu siiyo khilaafa ku jira ala aal laakiin waa inuu kiswadooda siiyo tobankaa qof aw kiswatun aw taxriiru raqaba ama waa inuu qoor xoreeyo marka aw aw waad kala dooranaysaa wi idan saddexdaa midee waajiba waa mubham muctasiladuna waxay leeyihiin intuba waa waajib haddana waxa weyaan waa calaa sabiili اlbedelo samayntii midunbaa lagaa rabaa samaynta midun baa lagaa rabaa idan khilaafka meesha ku jira suuradiisu waa saas jumhuurtu waxay idhahdeen waajibka mukhayarka ah waajibku waa qadar mushtaraka mid gooni waajib waan u odhanayna leenahay ma jira buuri marka waa mubham ka mucayanka ihi waa mubham waa hayra mucayan ma tacyiinsana goormuu caynoobayaa wuxuu caynoobayaa bay idhahdeen wayatacayanu bilficli kolkaad qabato de wabaad qabatayba soo maaha bes ka aad qabatay markaa kugu caynooy oo anaad kaga baxday cuhdadii iyo wixii lagaa rabay laakiin kolkan hore inaad qabanin ee khisaashu ka hor yaallaan inaad weli midna ku dhaqaaqin ka waajibkii yihiin waa mubhama oo ma cayinsana ma tacyiinsana qowlka jumhuurta waad fahanteen soo maha waa inta muctasiladu waxay leeyihiin inaan idhaahno waajibku ma cayinsana oo ma tacyiinsana waa midbay leeyiijumhuurtu waa mid bay leeyihin ee wayna cayimahin uun marka waxay leeyihiin muctasiladiina waajibkii waxaad ku khaas yeesheen khisaashii mutasaawiga ahaa ee sinaa ayaad mid waajib ku gaar yeesheen male walow iyadaan cayiminbe saasay leeyihin ee waxaan odhanaynaa annagu dhammaantoodu waa waajib fardan fardan buu waajibkuugu dhacaya intuba waa waajib marka ayaan loo qaadan markaysaa leeyihiin inay walajeedadoodu tahay hal wada qabto may hal wada qabtina ma odhan waa intay jamhuurtu sheegeenbay qabaan oo waxay leeyihiin waajib ha wada noqdaane dhammaanteed lagaama wada rabo dhammaan inaad la wada timaaddo lagaama rabo oo waajib kuguma aha haddaad ka wada tegtana aahin baa tahay oo markaad ka wada tegtana waad ku dembaabaysaa markaad mid qabatana cuhdadii waad ka baxday wa eh, lagu kala duwan yahay marka wax lagu kala duwan yahay may jirtaan waa tasmiyada un keliyaad marka maxaad ka cabiraysaan baa yidhi yaa ayuha almuctasila waxaan odhanaynaa baa waajibun calaa dariiqati takhyiir ama waajibun cala atakhyiir ama waajibun calaa sabiili اlbedel saasaan odhanaynaa baa jumhuurtuna waayo sababta bay dhaheen jumhuuray markaad waajib tidhaahdeen waad wada waajibiseen bay idhahdeen oo markaad iminka leedihin bay waajib lmukhayar waajib markaad tidhaahdo wixii o dhan waa wada waajib oo waxaa laga fahmaya bay dheen dhammaantood inay wada waajib yihiin haddana markaad mukhayar tidhaahdaan mid unbaad ka dooranaysaa weeyaan bay dhahde idan waajibkii horaad tanaaqud ku samaysayli ood burisa jumhuurtuna waxay dhaheen sax maa annagu waajib markaan leenahay qadarka mushtaraka aan u ee guud ee shayadan ka dhexeeya mukhayar markaan leenahayna maxaan u mid baad ka dooran kartaa idan wax markaa hadalkii ictiraadkiinaasi nama qabanayo laakiin guud ahaan waxaa la ogaaday in khilaafka ku jira jumhuur alusuuliyiin waxay dhahdeen khilaafka ku jiraa waxa weeyaan waa lafdi maadaama laisku waafaqsan yahay in haddaad ka wada tegto labadooduba maxay leeyihiin aain baa tahay dhammaan inaad wada qabataana waajibkuguma aha jumhuurta iyo iyo muctasiladaba idan waa uun tasmiyada keliyaata waxa meesha ku jira laakiin kolka adilada eh, haddana mararka qaarkood waxaad arkaysaa shaygiion midhaba ku jirin in tanaadux ka dhexeeyo oo haddana markaa lagu mormo oo ay qola markaa keento eh, muctasiladu eh, daliilka dambey u dambeeyey keeni doonaan waa adila masale caqadiya weeyaan oo jumhuurtu anay waafaqsanayn oo baadila laakiin madmuunka masalada adilada waa gaar ay keenan doonaan waxa weyan laakiin madmuunka khilaafkani waa khilaaf markaa waxa weeyaan lafdiya ee faa'iidasaasi kuma jirto idan labada qowl baan soo duubaynaa jumhuurtu maxay idhaahdeen waajibku waa mid waa mid mubham ah oo ku dhex jira khisaashani wuxuuna noqonayaa unka aad qabato waa saas muctasiladuna maxay idhahdeen waajibkuu dhammaan afraadda oo dhan wuu ku wada dhacaya oo dhammaan maadaamay mutasaawi yihiin khisaashan waa wada waajib laakiin waa calaa sabiili lbedelo markaad mid qabato wuu kaa dhacay kugumana wada waajib aha ka tegitaankeedana waad ku dambaabaysaa madhab saddexaad baa jira laydhaa oo ay dhahdaan waajibku waa mid mucayan ah cind allaahi laa cindanaa saasay dhahdeen qowlkaasna cid sheegatay ma jiro waxay uu bixiyeenba waxay dhahdaan madhabu taraajum qoloba qolay ku ceebaysaan oo jumhuur usuuliyiinna waxay dhahdaan waa madhabu muctasila muctasilina waa madhab jumhuur bay idhahdeen oo ilaa ay u bixiyeen madhabu taraajum bay dhahdeen macnaha waa la dhacaya weyn qoloba qolada kale ayay ku ceebaynaysaa qolo sheegatay markaa ma jirto madhabkaas waana baadil weeyaan oo waxay leeyihiin waajibku waa mid mucayanoo ilaahay og yahay laakiin innaga agteenna mucayan maa taasina waa qalab marka waxa weyan madhabka isaga waa la naqdiyey waana ka ugu hooseeyey calaayi xaal eh, saddexdaa qowl oo mid madhab uu daciif yahay eh, ayaa ku jira khilaafkuna waa lafdi eh, waxaana ka mid a ah axad usuuliyiinta ka mida ah, wuxuu yidhi waana uriixuka min alcanaa faaquulu in alkhilaafa lafdiyun axad usuuliyiinta ka mid a ah, wuxuu yidhi waxaan kaaga raaxaynayaa buu ihi canaha ku jira masaladani waayo khilaafku waa lafdi bu wax midho oo ka dhalanaya ma jiro markaan markaa soo tacriifinay waqad ankarat ilmuctasilatu muctasiladu way diiday alwaajib almukhayar waajibka mukhayarkaa way diideen sidee u diideen waa isku midu oo xaqiiqadii isku mid bay noqdeen khilaaf amarahoo ka dhalanayaana ma jiro haddana waxaa yidhi waqad ankarat ilmuctasilatu alwaajib almukhayar waxay diideen markaa waa maxay waa lafdiga Ah, cibaaradii diiday oo waxay leeyihin alwaajib markaa tiraa almukhayar imikaad waajibkiibaad ayaad markaa burisay yidhahdeen waa mutanaaqib baad ta yidhahdeen kulla waa waajib baad leedahay alwaajibtaadaasi waxay ku wada dhacaysaa bay yidhahdeen in khisaashii o dhan ay wada waajib tahay mid mid almukhayar mid baad ka dooranaysaa hadalkii horead burisay leeyihin laakiin ma ahate waa iyagu say u fahmeen ee waajibkuna waa qadarka mushtaraka aan leenahay mukhayarkuna waa doorashada aad dooranayso muctasiladu markaa way diiday waajibka mukhayarka muxtajiina iyagoo soo xujaysanaya biana alwaajiba eegna cibaaradu diiday in halkanaad ku garan kartaa biana alwaajiba waajibku yunaaqidu takhyiir takhyiirka wuu buriyaa wuu ka soo horjeedaa bay yidhahdeen marka kelmadii waajibaa tidhi takyiirkii dambe tii ayaad ku burisay w ood ku baabisay ulajeedadooda waa saas biana alwaajiba yunaaqid takyiir madmuunku waa iskaga mid cibaaraday diidan yihin oo ha laga cabiribina calaa sabiili lbedel iyo waajibun cala takyiir iyo wax sidaasiya walaa mushaaxata fi listilaax soo saas lama idhaahdo istilaax iyo tacbiirka layskuma ceebeeyo mar haddii madmuunku uu isku mid yahay wax laysku daaliyana maaha iyagu yunaaqid takyiir waqad istadalla waxay soo deliishadeen ahlu sunna ahlu sunnuhu waxay u soo deliishadeen liibaatihi sugitaanka ay sugayaan sugitaanka ay sugayaan had iyo jeer marka la dhado waqad istadalla ahlu sunna halkani ahlu sunnaha ee loo jeedaa waxa weeyaan waa uu ka awsacsan yahay ahlu sunnihii marka waxa weeyaan ah qofku inuu waxa marka rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo saxaabada ka sugnaada inuu markaa waawe macnaha salafku saalix say ku sugnaayeen xagga caqiidada markaa waxa weyaan uu qaato qadiyaddaa looma jeedo waxa weyan waa arrin ka caamsan weeyaan waa arrin ka caamsan maan arag cid ka hadasha laakiin saan u malaynaya waa saas wey sababta waxa weeyaan usuuliyiintii kale oo dhan ayaa loo jeedaa oo iyaga muctasilada ka soo horjeeda marka waa sida loo idhahdo shiicada oo kale marka laleeyahay sunni wa shiica marka laleeyahay waa istilaax ka caamsan sunnihii saas wey marka waa arin guud wey waa dida muctasila unbaa imika loo jeeda muctasilada kasoo horjeedkeeda waxay markaa ku radiyeen waqad istadala ahlu sunna liibaatihi sugitaanka uu sugayo waqad istadala waxay u soo ahlu sunna ahlu sunnuhu liibaatihi damiirku xaguu noqonaya ibaatihi waajibka mukhayarkaa waxay u soo bilcaqli waasharci caqliga iyo iyo sharciga labadaasay u soo ama alcaqlu caqliga caqliguu ka horeeyey falinna alharada haradka iyo ulajeedada qofka aamirka ah ee wax ku amraya qad yatacallaqu wuxuu ku tacalluqaa falina alharada ulajeedadu qad yatacallaqu inay ku tacalluqda ayaa la arkaa biwaaxidin mid mubhamin aan mucayan ahay qof baa shay ku amraya dhowr shaybumayna ku amraya shay keliya maaha qaradku wuxuu ku tacalluqaa inaad dhowrkaa shay midun ka fuliso oo midkaad ka fulisaba waajibkii wuu kaaga dhacayaa laakiin midkuuma cayiminin hadduu midkuu cayimo intii kale waad ka tegaysaa kaaunbaad qabanaysaa caqligaabayna tusayibu qaradku mararka qaarkood wuxuu ku tacalluqaa shay mubhama oo keliya tusaaluhu ku siinaya oo min ashyaa shaya ka ahaaday shay mubhamoo shaya ku jira wayakuunu tacyiinu tacyiinkuna wuxuu noqonayaa in mid laguu cayimaa fadla wax iska saa'ida fadlada waxa la dhahdaa shayga saa'idka kaa can qadri ilxaaja looma baahna tusaalahaad ku fahmaysaa falaa yudlabu tacyiin tacyiin la fahmi marka wax in la dalbi maayo oo shaygaa cayin lagu odhan maayo maxaa tusaale u ah ka an taamura khaadimaka waaba adoo khaadimkaaga amra shaqaalahaaga bian yunaadiya sayidan inuu u dhawaaqo sayid aw camran ama camar aw bakran ama bakr naadi sayidan aw camran aw bakran buu ku ama camar u yeedh ama sayid u yeedh ama bakr u yeedh maxaa loogu yeedhayaa lisaqyi alqahwa siuu dadka martidaa qahwaha ugu qaybiyade saqyi alqahwa waa qaybintii qaxwaha la qaybinaya marka kuwana waa khudaamtiisa waa dadkii shaqaalihiisa unaha marka markuu camar u yeedh ama bakar u yeedh ama sayid u yeedh si shaaha ugu qaybiyo ama qaxwaha ugu qaybiyo adigana wuu ku diray inaad u wada yeedhaa ma waajibbaa ah inaad hadaad ka wada tegtana ka war odankaas kaa fadhiistood midna u yeedhi weydo de ciqaabti way kugu dhice ku ciqaabi soo maa qaradka uu jeeda waa maxay amirkani qaradkiisu waxa weeyaanuun inaad hal qof u yeedho idan waajib meesha uu jiraa soo maa laakiin waajibkaasi ma mucayanba waa kaas caqligaaba lagu garanayo mucayan maaha waajibkaas oo imika sayd imika mucayan maaha inaad isagun u yeedhaa bakarna mucayan maaha inaad isagun u yeedhaa amrina mucayan maaha inaad isaga unu yeedha laakiin qadar mushtaraka jira oo ka dhaxeeya saddexdan qof ee u yeedh lagu yidhi idan kolkaad dambaabaysaa ee lagu ciqaabaya markaad u wada midnaad u yeedhi weyda inaad u wada yeedhana wax kugu waajiba ma aha waa sidaas wey marka dib ugu noqo tacriifka halkan uu leeyahay waa amalcaqlu faliana alharada aradka iyo ulajeedada aamirka wey aamirka qaradkiisu arada marka waa caqliga loo jeeda qad yatacallaqu wuxuu ku tacalluqaa biwaaxidinqad yatacallaqu inuu ku tacalluqaa la arkaa biwaaxidin mubhamin hal mid oo aan mucayan ahayn ayaa suurtooda oo min ashyaaca mubhamkaasoo shaye ka ahaaday idan mid keliya hadday tahay mubham lama odhan karaba waa inuu shaye ku jira wa yakuunu tacyiinu tacyiinku iyaga muxuu noqonayaa haddii markaa mid keliya laguu cayimo fadla tacyinku markaa waa iska fadla waa iska saa'id way qaradku muxuu ku tacalluqaa midunbuu ku tacalluqaya mid gaara kuma tacalluqo tacyiinku markaa wuxuu noqonayaa uun wax fadla ah oo aan la dalbayn odayga markuu ku leeyaha ama bakar u yeedh ama camar u yeedh ama sayd u yeedh ulajeedadu ugu jeedaa qaradku waxa weyaan midunbuu ku tacalluqaya waa qof qahwaha qaybiya un laakiin inuu kuu cayima waa iska fadla wax loo baahan yahay maaha waa fadla waa siyaadi weyn falaa yudlabu tacyiin tacyiin markaa la dalbi maayo oo lagu odhan maayo hebel cayin ama hebel u yeer keligii tusaaluhuna waa sidaas qaadimkiiba waxaa la amray inuu dhawaaqo sayid ama camar ama bakar lisaqyi اlqahwa fain alqarada fii haadihi suura fain alqarada wulajeedadu fii haadihi suura suuraddani ninkaa la amray ma'muurka ah inuu intaasoo qof u yeedho yaxsulu wuxuu ku xasilayaa qaradkaasi biayi waaxidin minhum mid kasta oo saddexdaa ka mida ah, wuu ku xasilayaa wayakuunu tacyiinu shaqsi shaksi in la cayimaana waxay noqonaysaa kayra maqsuudin midaan loo jeedin hadda maqsuudkuma in shaksi la cayima haddii mid gaarhi xirfad gaara uu garanayo oo shayga la rabaa eh, ay tahay qof gaara hebel u yeedh baa lagu odhan lahaa laakiin qasidku waa maxay waa qof arintan waxaan qaybiye uy saddexduba way qaban karaan marka tacyiinku wuxuu noqonaya hayra maqsuud mid aan loo jeedin idan khisaalulkafaara maqsuud ma aha in mid la cayimo liannahu saa'idun can ilgharad waa ka xagga horena kugu soo yidhi waa fadla qaradkii uu ka siyaasiye uu ka kororsiiye xaggaas waa xagga caqliga sharcigaa hadhay wa ama sharcu fa khisaalu kafaarat اlyamiin kafaarat اlyamiin khisaasheeda ayaa ka mida hmm, meelo badan ba markaa sharciga kaga jira waxaa ka mid ah a khisaalu kafaarati xalqi ra'si qofka marka muxrimka hadduu madaxiisa xiiro iyagana waa halkaas khisaal baa ku jira kafaaro ah waman kaana bihi waman kaana mariidan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk intaasaad kala dooranaysa iyo kafaarat اlyamiin kafaaratu qatli sayd baa yidna jirta فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة صياما ليذوق wabaala amrihii halkaana dhowr khisladood baa idin ku jirta ama soonkii ama inuu wax u dhigmo marka xayawaankii uu dilay maalkiisii keen wahaakada khisaal way badan yihiin khisaalka caynkaasa markaa waa sidaas oo kale markaa sharcigiina shaye uu kala doortayna yidhi laakiin mid gaara oo la cayimay jirin oo lagaa raba waa mubham waa ka aad qabato uun way badan yihin bu agga sharcigana tusaalayaal badan ayuu keenay oo kafaarada ka mida fakhisaalu kafaarati اlyamiin waxaa kaloo ka mid uhi wataswiijulmar'ati haweenayda oo loo guuriyo haweeneydii addaalibati dalbaysa linikaaxi nikaaxa min axadi ilkuf'ayni labadii qof ee u dhigmaayey midkood oo waa masalo fiqiga ay kaga hadlaan haddii haweenayda ay soo khidaabtamaan oo ay dalbaan laba qof oo kuf u ah shakhsayn labaduba kuf bay u yihiin jiha kasta markii laga eegay waa mutasaawi cidda lala khidaabtamaya waa weligii weliyul amrigii gabadha e, horta inuu guuriyaa de waa ku waajib sababta waxa weyaan haddii uu guurin waayo oo labadaba uu u diido waa cadli taas oo waa nikaaxiya uu ka cadilayo u wada guurinaynayna suurtoobayna way cadda maxaa marka hadhay de inuu mid doorto soo maha idankaasi ma mucayanba mise waa mubham waa mubham taasay fuqahadu yidhahdaan idan qofkii weliyul ahaa waxaa ku waajiba bay idhaahdeen inuu mid u guuriyo midkaasi mucayan ma ahee ikhtiyaarkiisubuu ku xidhan yahay ah, maadaama labadiiba ay kufan yihiin ay kuf yihiin saasay markaa u sheegaan waxaa kale ku soo daraan eh, amiirka oo kale marka la dooranayo laba qof baa soo baxay oo labaduba mutakaafi yihiin min kulli jiha waan kala arjixi kari weyne dhinac kasta markaan eegno dadkii markaa eh, ahlulxalli walcaqdiga ahaa ee eh, khiyaarka samaynayey maxaa markaa ku waajibaya inay markaa labaduba wada diidaan waxay noqonaysaa in wilaayadii meesha ay cadilanto oo marka la waayo markaa eh, nidaamkii lagu kala socday oo waa qalad ila waa ku waajib dadka muslimiinta nasbu اlkhaliifa eh, eh, waanayna wada haysataa arrintaas qof kasta si gaara u haysataa nasbu اlkhaliifa in la sameeyo cid kasta oo khilaafka iyo sharka ka talisaana waa kala tafaraaruq iyo kala teg bay ku talinaysaa oo waa didkii imaamka lagu doolan lahaa idan ummadda muslimiinta waajib wada saaran min nasb dib ugu noqda waxay aimadu ka yidhahdeen khaliif muslimiin in la helaa qof kastoo muslima waa ku waajib siduu markaa u saciyi lahaa siduu u baxo tafaraaruqii khilaafka haddaad ka talisana maxaad markaa waxa weya aad sii kala fogeynaysaa isku imaatankii idan did baa tahay waajibkaasa did ku tahay markaa in la wada diidaa oo labadoodaba la dhaahdo waxa weya la diidaa de waa qalado waxaa imanaya meeshii nidaam daro laba imaam in meel hal mar la wada saaraana iyadna ma suurtoobayso oo waa qalad idan maadaama ay labadiiba kuf yihiin inaan mid doorannaa waa inagu waajib laakiin waa kee waa mubham waa ayra mucayan ka markaa la cayimo unbaa caynoobaya ka kalena markaa waa inaanu kula doodin oo aanu kula munaasabin waxaasoo dhan markaa waa loo soo deliisada xagga sharciga inay tahay eh, waajibka mukhayarkaa wa taswiijulmar'ati aaalibati linikaax haweenaydii markaa nikaaxa dalbaysay in loo guuriyo min axad ilkuf'ayni labadii u dhigmaayey eh, midkood alkhaadibayni lahaa ee markaa eh, iyada u khidaabtamay alkhaadibayni ee dalbaayey lahaa iyada dabadeed wuxuu keenay adilada muctasilada halka hore mid buu ku soo sheegay adiladoodu way badan tahay adilada ay jumhuurta kaga hor imanayaan ee ay leeyihiin waajib mukhayarihi ma jiro waanan ogaanay inay ku haystaan keliyaata xagga tasmiyada oo aanay wax kale ku haysan ee madmuunka iskaga mid ay noqdeen adiladooda xagga hore mid baan kusoo sheegnay waxay ahayd waajibku yunaaqidu takhyiir takhyiirka ayuu ka hor imanaya oo markaad waajib tidhaahdaan waxaa laga dhaqnansanaya biladan hadalkiinna inay dhammaan wada waajib yihiin takhyiir markaad tidhaahdaanna inaad mid ka dooran karto waana laba kelmadoodoo istanaaquday oo marna waxaad tidhi waa waajib dhammaantood marna waxaad tidhi mid baad ka dooran kartaa taana waa tii jumhuurtu ka jawaabeen ay yidhahdeen waajibku waa qadarka mushtaraka takhyiirkuna waa midka adu aad qaadanaysa aday kuu taalla oo waxay arintaa looga baxay qofka markaa waxa weeyaan ee ficilkaa samaynaya arrin keliya ayaan dib ugu laabanayna waxa weeyaan qaarba waxay idhaahdeen muctasiladu ma laga yaabaa inay u jeedaan markay leeyihiin dhammaan afraaddani waa wada waajib haddaad wada qabato waxa lagaa hawaabinayaa waajibyadan oo dhan haddaad ka wada tegtana dhammaan wujuubyadan waa laguu wada ciqaabaya suurtagal baabay yidhahdeen sidaas hadday sidaasi suurtagal tahay khilaafku waa khilaaf midhale bay yidhaahdeen oo had iyo jeer muctasiladu macruuf ku yihiin tashadudkii adadkaynta oo waxaa laga yaabaa inay idhaahdaan waajibkan hadduu maadaamana waa wada waajib haddaad waajibkan la wada timaado dhammaantood saddexda waajibba ajirgeedii waad helaysaa haddaad ka wada tagtana saddex waajib ciqaabteed ayaa lagu saaraya laakiin dibbaa kutubtoodii loogu noqdan mayna odhan oo waxay idhahdeen qofku hadduu khisaashaa wada qabto dhammaantood hal waajibun baa laga abaalinaya hadduu dhammaan khisaasha ka wada tegana hal waajib ciqaabteedubaa lagu qaadayabaydhahde idan xaggaana mayna iskaga mid noqonin markaa idan khilaafku maxdi wuxuu u noqday oon in yaroo asarihi aanay ku jirin waxa weeyaan waa ka qaar baa yidhi keliya waxaa dhay mas'ale keliya oo haddii la idhaahdo haddii markaa waxa weeyaan uu qofkii mid qabto mid buu qabtay cuhdadii inay ka dhacday layskuma hayo idan midun baa laga rabay laakiin kaa uu qabtay ma baa ma buu ahaa haa cinda aljumhuur waa waajib muctasiladiina macnaha waxa weyan iyagu kolka hore maxay yidhahdeen dhammaantood waa wada waajib laakiin jumhuurta ee kee waajib noqonaya qaar baa yidhi marka wuxuu jumhuurtu maadaamay marka hore aanay cayiminayno odhanin kaasaa la qabanayaa oo kaasaa waajibayna ah odhan waajibkuu ku dhex qarsoon yahay yidhaahdeen hadduu mid qabto kanima waajibkii buu noqonayaa mise ma noqonayo oo qaar baa yidhi waajibkii ma noqonayo kanuu qabtay idan waajibkii weli ilaamika wuu qarsoon yahay maaha jumhuurtu maxay dhahdeen goormuu caynoobaya markuu qabto ah. marka khilaafkaasi calaayi xaal waa khilaaf lafdiya eh, oo taas waataan ka hadalay daliilkaay soo deliishadeen muctasilidu waa laba daliil daliil waa ka hore uu sheegay yidhi biana alwaajiba yunaaqidu atakyiir taa waan ka soo jawaabn daliilkan kalena u fiirso waa mid kalo markaa keeneen oo laakiin ku binaysan masale caqadiya hadiyo jeerna waa dhada masaaisha caqadiga ee usuululfiqiga dhaca usuululfiqigu kaama kaafiyay waa isagu meesha wuxuu u keenay un cardi waa uun macnaha waxa weeyaan uun qolaa soo deliishatay idan daliilkoodu waa sidaanbuu korin laakiin masalada niqaashkeeda iyo asalkeedi wuxuu yahay iyo halkay ka timida iyo waa in fannigeedii loo taga saasay noqonaysaa sida waxa weeyaan masaa'isha luqawiga ee dhaca marka usuulu fiqiga oo kale sida macaanii xuruufta macaanidooda oo kale iyo wixii caynkaasoo kalea dee waa in fannigeeda lagu bartaa maaha ay kaa kaafiyayso wixii cilmulistilaax masala oo inoo soo socdo oo markaa uu sheegi doono bal safaxaad dhanbu waa dhow waxaad moodi doontaa inuu kitaab mustalaxa uu yahay waa in meelaheedii lagu daraaseeye oo marka fanigiisii lagu daraaseeye maaha halkani halkan wuxuu ulajeedunbu ka leeyahay inuu soo marka waxa weyn cardu ku sameeyo marka masalada waa masalo waa masalada odhan jireen al islaax ama alalax waajib muu ku yahay ilaahay oo ilaahay waajib muu ku yahay inuu qofka waafajiyo sida xaqa ah waana masl adar waa masla qadar wey oh, masladaasi waa qadar muctasiladuna qadarka halkay ka taagan yihin oo garanaysaa oo ardaydii eh, soo daraaseeyey eh, kutubta caqiidada way garanayaan eh, muctasiladu inay diidaan inuu ilaahay u qadaray kanna dalaal kanna hidaayo ee qofku ay leeyihiin isagaa doorta dalaalka isagaa doorta bay idhahdeen hadday leeyihiin qofku ikhtiyaar buu leeyahay waa sax wuu leeyahay ikhtiyaar lakin taa uma jeedaan bal waxay leeyihiin wax ilaahay uu qadaray um, ma jirto oo wax tadakhula ah oo qadarka ilaahay uu ninkaa ku leeyahay haba yaraatee ma jiro idan ilaahay waxaa waajib ku ah inuu waafajiyo qofkani xaqa qofkanse isagaa dooranaya baadilka oo markaa wax weyn ku dhacaya oo iraadadii ilaahayba waxay ka xoojiyeen maxay iraadadii addoonka qowl marka masaladana taasay ku xidhan tahay marka markaan hadda eegno daliilkooda u fiirso waqad ictarada almuctasilatu muctasiladu waxay ku ictiraadeen jumhuurta waa khisaashan ay yidhaahdeen waajibku waa mid mubhama tii haystaan oo waxay leeyihin maxaad u odhan weydeen dhammaan khisaashan waa wada waajib saasay idan waa mutasaawi bay leeyihiin waxay ku ictiraadeen bianna haadihi alkhisaal khisaashani khisaasha waxay u jeedaan waa khisaashan kala dooro lagu yidhi in kaanad mutasaawiyatan hadday tahay mid siman fii salaaxi alcabdi addoonka wanaaggiisa hadday u siman tahay fii salaaxi alcabdi oo dhammaan khisaashaasi ay u siman yihiin addoonkan wanaajintiisa oo macnaha mid u khayr badan aanay jirin oo iskugu wada siman yihiin wajaba cala allaahi eego kaa inta lagu haysta wata wajaba cala allaahi ilahay ma waxbaa ku waajiba saasay yidhahdeen wajaba cal allaahi ba ilaahay cidna waxba kuma waajibin ee waxa w waxna kuma waajibaan ilaa inuu isagu subxaana wa tacaala naftiisa uu ku waajibiye maahan kataba rabbukum calaa nafsihi alraxma iyo wixii lamid ah nusuustii kale ama laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun ayay ahlu sunna waljamaca haystaan inaan ilaahay cid wax ku waajibisay aanay jirin oo waxay ka dhigayaanba sidii ajiir iyo markaa mustaajir oo kale sidii qof shaqaalaah oo kuu shaqeeyey oo marka waajib ay kugu tahay inaad markaa siiso mushqaayadiisii oo kale inay ka dhigaan markaa makhluuqa ilaahay u abuurtay ee addoommadaah ee ilaahay siduu doono ugu tasarufayo hadduu doono uu wada hanuuninayo hadduu doono u wada luminayo walow shaaa lahadaakum ajmaciin lakiin halkaa maxaa ka cad maa shaa ma dooni waa iraadadiisa ku xidhantaha inuu cidduu doonana hanuuniyo cidduu doonana uu lumiyo iyaguna waxay leeyihiin mayane inuu cid kasta uu hagaajiyo oo uu toosiyaa waa ku waajib waayo ilaahay waajib bay ku tahay sababtoo ah waxa weeyaan waa alaslax oo shayga addoonka had iyo jeer u wanaagsan marka la eego isaga caaqibadiisa waa ku waajib ilaahay been oo yaa ku waajibiyey waa taa markaa qaladku uu ka taagan yahay marka masaladaasna waa masalada wey wajaba cala allaahi an yuujiba jamiicahaa ilaahay waxa ku waajiba bay dhahdeen inuu wada waajibiyo maadaama addoonka u siman yihiin wanaajintiisa in tafaawatat hadday khisaashani kala duduwan tahay oo tusaale ahaan mid baa uga khayr badan addoonka ta kale hadday sidaasi jirto wajaba cala allaahi an ilaahay waxa ku waajibay an yuujiba inuu ku waajibiyo uun alaslax eeg ka u wanaagsan addoonka oo kaa qabtuu noodhan laha tiina ma jirto minha fayakuunu mucayanan fayakuunu wuxuu noqon lahaa markaa maxay mucayan oo waajib kaa qabtaa layn ohan lahaydeen kaas aslaxe yuujib alaslaxa minha minhaada macnaha khisaasha loo jeeda fa mucayanan idan waajibku markaa mucayan buu noqon lahaa idan marka waxa weyaan haddaad tidhahdeen mid mubhamaa meesha ku qarsoonoo waajiba dee sax maaha bay leeyihiin waayo hadday addoonka u siman yihiin xagga wanaagga dee dhammaan wada waajibin lahaa waa waajib baa la odhan lahaa